abaalkiisa cinda allahi jalla wacala ulaa'ika kuwaa riximkii gooyey dhulkana wuxuunan ilaahay raalli ka ahayn ku fasaadinaya alladiina waa kuwa lacanahum ullah ilaahay uu lacnaday ilaahay lacnadiisii baa ku dhacday sidaa darteeda lacnaddii alle waxay keentay fa asammahum inuu ilaahay dhagihii tiro dhegihii xaqa maqli lahaa ma maqlayaan xaq kama daadegayo wa acmaa waa indha tiray absaarahum araggoodana oo xaq inay arkaanna lagama yaabo dhegihii inuu ka daadegana lagama yaabo macnuhu waa maxay qalbigu laba meeloy wax ka galaan buu leeyahay ima inuu indhaha wax arkaan oo xaqa sida uu ku fahmo waa ima inay dhaguhu ay maraan oo sidaa qalbiga uga daadego fa innaha laa tacmal absaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur waatuu alla yidhi jala wacala sidaa darteeda marka haddii qofkii labadaa ay wax u mari lahaayeen qalbigiiba uu xiran yahay qalbigiisa ilaahay baa daboolay weeye macnaha qalbigiisu waa xiran yahay qalbi wax ka daadegaan ma leh qofka qaala tacaala alla wuxuu yidhi wladiina yanquduuna maa cahd allah waladiina kuwa yanquduuna burinaya cahd allahi ilaahay ballantiisa min bacdi goorma ballanta ilaahay ay burinayaan min bacdi miihaaqihi ballantii markii la adkeeyey ee la guntay ee la cusleeyey kadib bay burinayaan wayaqطacuuna ballantii ilaahay nala galayna waa islaamnimadii walastu birabbikum qaaluu bala sow rabbigiin ma ahi inaad i caabudaan xaq ma lihi aniga idinma abuurin haa rabbiyow adaana abuuray waxdak laa shariika lak naf walba ay tiri ballantii bay buriyeen ta labaad dembiga eersadeen waxa weeyaan wayaqtacuuna way goynayaan maa amara allaahu bihi wuxuu ilaahay faray shayga isaga an yuusala in la xiriiriyo shaygii ilaahay faray in la xiriiriyana waa goynayaan oo riximka ahaa wa yufsiduuna ta saddexaad waxay fasaadinayaan fi lardi dhulkii oo wuxuunan ilaahay raalli ka ahayn bay ku hayaan ulaa'ika kuwa saddexdaa calaamo laga helay lahum waxay leeyihiin allacnatu lacnad bay leeyihiin walahum waxayna leeyihiin suu'a daar daar loo laabta tii u xumayd bay leeyihiin aakhirada dambena meel xun bay u laabanayaan abaalkoodu waa meel xun weeyaan cinda allahi jala wacala marka ilaah agtiina taasaa u taallo oo sugaysa adduunkiina lacnad baa ku dhacday ciyaadan billah marka waa cuquuqa ama waalidkii ha noqdo ama raximkii qaraabadii ha noqoto faaiida darida ay leedahay weeyaan qofka caaqul waalideynka ama caasiga ah ama raximkeesa gooya waa qof ilaahay uu lacnaday waa qof aakhirada dambena su'a daar leh daartan u xun buu leeyahay oo naartii ah wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa waa go'aamiyo waa guntay weeyaanoo amar buu ku bixiyey anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale aydan caabudin ta kalena rabbi amarka uu bixiyo waxa weeyaan wa bilwaalidayni labadii idin dhashayna ixsaanan inaad u samaysaan imaa yabluqanna hadday gaaraan cindaka adiga agtaada alkibara weynankii axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadoodiiba hadduu ku gaaro falaa taqul ha u dhihin amar weeyaan ma odhan kartid baa lagu leeyahay uffin uf ha u odhanin eraykan ugu gaaban weeye uguna yar macnaahaan iyo xuruuf ahaanba ha u dhihin baa la leeyahy hadal xun oo dhan baa loola jeedaa walaa tanharhumaa ha guulguulin oo wejigaaga iyo dabeecaddaadii iyo dhaqankaagii ha bedelin oo waxad adag oo iyaga xaggoodii u ad adag ha ka dhigin waqul lahumaa labadooda waxaad u tiraahdaa qowlan hadal kariiman wanaagsan hadday si walba kuula hadlaan adiga waxaa lagaa rabaa hadal wanaagsan hadal qabow hadal macaan waalid weeyaan ixtiraam weligaaba si dabeecad wanaagsan kula dhaqan waalidkii wa akhfid u raarici lahumaa labadoodii janaaxa dulli garabkaaga u raarici adiga garabkaaga u raarici oo naxariis baa loola jeedaa isna min alraxmati min ajli araxmati naxariis darteeda wa qul waxaad dhahdaa meeshaad uf ka dhihi lahayd waxaad tidhaahdaa rabbi irxamhumaa ilaahu iyo hooyaday u naxariiso kamaa rabbayaanii siday ii barbaariyeen sagiiran anigoo yar anigoo yar siday ii soo koriyeen ilaahu ugu naxariiso maxaa yeele markaad yarayd waa ku soo korinayeen iyagoo weynan kula doonaya iyo inaad qof weyn noqoto laakiin haddood adig iyagii hayso geeri unbaad la sugaysaa iyo qabri waad kala duwantihiin marka wa can abi bakrata nufaci bn alxaarifi la oran jiray radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi alaa unabi'ukum ma idiin sheegaa biakbari alkabaa'iri dembiyada kuwa ugu waaweyn kuwa waaweyn ee dembiyada ama ah idiin sheegaa ee ilaahay marna uusan dhaafaynin subxaanahu wa tacaala dembiga ilaahay marna uusan saamaxaynin oon dhaafaynin oon ilaahay subxaanah wa tacaala qofka u qabanayo ma idiin sheegaa qulnaa waxaan nidhi balaa yaa rasuula allah haa rasuulka allow noo sheeg waa maxay si aannu isaga ilaalina dembiga intaa dhan een ilaahay marna dhaafaynin waa maxay rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam alshraaku billah qabsada ugu horeeya waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo ilaahay subxaanahu wa oo wax lala wadaajiyo wuxuu doonaba ha ahaado waxaad la wadaajinayso wa cuquuqu labadii ku dhalay oo lagu caasinimo falo iyagoo lagu dhaga adkaado hadalka loo bedelo oo hadal xun lagula hadlo taa weeyaan wa kaana muttaki'an labada markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dangiiga oo jiqilaysan oo jiqilka dhulka u yaallo fa jalasa waa soo fadhiistay nebigu maxaa yeelay arrintan sha'nigeeda weynanka ay leedahay darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam qumaatii buu u soo fadhiistay markan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi alaa wa qowlu الzuuri wa shahaadat الzuur alaa hooyaay wa qowlu الzuuri hadalkii beenta ahaa wa shahaadat الzuuri markhaatigii beenta ahaa hadalka beenta ah iyo markhaatiga beenta ahna dembiyada ilaahay uunan dhaafaynin bay ka mid tahay fama zaala yukariruhaa qof muunan ka zuulin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu hadalkaa ku celcelinayo xataa qulnaa saxaabadu ilaa ay dhimriyeen oy nabiga u baqdeen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh siduu ugu celcelinaya badnaanteeda inuu daalo xataa qulnaa ilaa aanu niri laytahu sakat hadduu mar un aamusi lahaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa noo sheegay waan fahamnay hadduu naftiisa u dhimrin lahaa hadduu naftiisa u naxariisan lahaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku celcelinaya shanigiisa aad iyo aad u weynan badan shanigiisa aad iyo aad u weynan badan muttafaqun calayh marka qofka inuu iska ilaaliyo ishraaku billaah haddii la yska ilaaliyo labadii waalid waa la mid haddii labadii waalid aad xuquuqdoodii ka soo baxday ka saddexaad ee dadka badankii ay ku wada dhacayaan waxa weeye qowl الzuuri wa shahaadat الzuur hadalka runta ah weligaa waa ku liibaanaysaa maxaa yeele ilahay muxuu yidhi subxaanah wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiina fi suurati towba dadka alle rasuul rasuulba rumeeyo iimaanka laga helayo ilaahay ka cabsada oo haddaad ilaahay ka cabsataan oo iimaankiinni kordho waxaad noqotaan kuwa runta sheegaya macooda xadiikii wacala alaaati aladiina khullifuu xadiidkii dheeraa baababkii horeaanu ku soo marnay soo aragnay towbada kacab markuu ka hadlayey ilaahay wuxuu igu badbaadiyey run weliga intaan noolahayn inaan run sheego yaan ballankaaga qaadayaa buu ku yidhi nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh mutafaq calayhi wcan cabdillaahi bni camr bn alcaasi radi allahu tacala canhuma can اnabiyi sala اllahu alayh walih waslama qaal cabdullahi bni camr bni caas ayaa wuxuu odhanayaa nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh ayaa wuxuu yidhi alkabaa'iru dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uunan dhaafaynin ilaa qofku uu ka toobad keeno looma dhaafayo waxa weeyaan alshraaku biاllah kow qabso oo waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo in allaha laa yakfiru an yushraka bih ayaddii qur'aankayd baa ilahay noogu sheegay ilaahay shirkiga maba dhaafaba waa cuquuqu lwaalidayni labadii waalid oo lagu caasinimo falo shirkiga ilaahay bay ku xigtaa wa qatlu nafsi ta saddexaad waa naf la dilo naf aadan wax ay kaa galabsatay jirin oo aadan naf kale u dilaynin haddii qofku uu kaa dilo eheladaadii iyo casabadaadii oo inta lasoo qabto la yidhaahdo ma la dilayaa mise waa marka haddaad tidhaahda ha la dilo wuu mutaystay laakiin wax uu kaa galay ma leh xoolihiisaad dhacaysay wax uu kaa galabsaday ma leh waa iska dishay arrintaa waa kabiira min alkabaa'ir wey dembiyada waaweyn bay ka mid tahay towbad ma leeyahay qofka qof dila waa maxalu lkhilaaf cinda alculamaa cabdulahi bn cabaas isagu wuxuu qabaa toobadba ma lahaba maxaa yeele aayaddii fii suurati furqaan ku jirtay yuu soo deliishanayaa qolo kalena waxay leeyihiin waa leeyahay oo waxay soo deliishanayaan aayaddii fi suurati الnisa iyo xadiidkii mutafaq calayhigaanu soo aragna ee ahaa xadiidkii ninkii sagaal iyo dilay wacalaa ayati xaal naf la dilo dhiiggeeda la daadiyo wax sahlan maaha cinda allahi jala wacala adduunyadan oo dhan oo qofku uu baabi'iyo ba ilaahay agtii uga fudud subxaanaه wa tacaala inuu qof muslima dilo lazawaalu dunya cinda اllahi ahwan adduunyadanoo dhan oo zuusha ayaa ilaahay agtii kaga fudud subxaanaه wa tacaala dembi ahaan qof muslima dhiiggii oo la daadiyo walyamiinu اlhamuus dhaartii hamuuska ahayd dhaarta hamuuska maxaa loola jeedaa hamuuska waxa weeyaan waa makhuurintii waa shiiditaankii waa biyihii qofka marka uu hoos u galo markuu qofka biyaha galo ee kulligii uu biyihii ku wada qarsoomo wuu mukhurtay baa la dhahaa hamuus weeye luqada carabiga macnuhu waa maxay dhaartanna qofka waxay wada gelinaysaa naarta yamiin lhamuuska macnaheedana wuu noo imanaya rawaahu lbukhaariyu walyamiinu alhamuus waxaa la dhahaa allatii tan weeyaan yaxlifuha qofka uu dhaaranayo kaadiban isagoo beenlow ah caamidan ula kacna u samaynaya waa dhaaranaya inuu been sheegayana ways ogyahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa sidaasuu leeyahay waana beenlow ololkac buu u sameeyey magac allow ku dhaartay ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa inuu naarta isna sidaa u dhexgeliyo walyamiinu alkhamuus waxaa la yidhaahdaa allatii tan yaxlifuhaa uu dhaaranayo qofku kaadiban isagoo been sheegaya camidan ulakac summiyad waa lagu magacaabay khamuusan liannaha maxaa yeelay taqmisu alxaalif ka dhaartay bay mukhuurinaysaa fi limi dembi hadhowna naar buu gelayaa wa canhu waxaa laga wariyey cabdulahi bni camr bni caas radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh walih qaala wuxuu yidhi rasuulku min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah ee caasinimada ah waxaa ka mid ah shatmu rajuli qofka inuu caayo waalidayhi aabihii hooyadii dhalay ama midkood inuu caayo wax lala yaab qof muslim ah aabbihii hooyadii caayaya saxaabadu waa la yaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah wahal yashtumu rajulu waaliday qof muslima miyaa jiro aabbihii hooyadii caayaya waa cajabe qaala wuxuu yidhi nacam haa waa jiraa ama si toosa ah ha noqoto ama si dadbanba ha noqoto waa jiraa oo waa maxay yasubu aba rajuli qof aabbihii buu caayayaa fa markaasaa isna la caayayaa abaah wayasubu umma arajuli wuxuu caayayaa wayasubu ummahu fa ummah qof hooyadii buu caayaya isna hooyadiisaa la caayaya marka nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam riwaayaddii kale aabbaha caydan la caynaya yaa u keene asalka adaa sabab uu ahaa idan adiga caydan aabbahayo hooyada caaye wey qof aan waxba kaa galabsanin ama kaa xanaajiya laga yaabo si kale aad oola hadli karaysay baad aabbihiiyo hooyadii cayday aabbaha iyo hooyadaabuu caayaya waad lacnaday aabbihiiyo hooyadii kuwaagii buu lacnadayaa isagu wa jazaau sayiatin sayiatu bimila buu taagan yahay xumaantii aad ku tiri in la eg unbuu kugu yiri waxba ma dhaafsiinin hadduu dhaafsiiyo isagay u taallaa dembiga isagaa wada qaadanaya marka isaga intiibuu kugu yidhi idan aabbaha iyo hooyada in la caayo oo la lacnado oo wax laga sheego yaa sabab u ah adiga caasi baa tahay marka macnuhu taa weeyaan marka waxay ka mid tahay kabaa'irta buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh min alkabaa'iri waxaa ka mida ah, shatmu rajuli qofka inuu caayo waalidayhi labadii dhalay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah wahal yashtumu rajulu qofku ma caayayaa waalidayhi labadii dhalay qaala wuxuu yidhi nacam yasubu wuu caayayaa abarajuli qof aabbihi fayusabu markaasaa isna la caayayaa abaah wayasubu umma hooyadii buu caayayaa fayusuba umma isna hooyadiisaa la caayayaa muttafaqun calayh wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray ina min akbari اlkabaa'iri dembiyada ugu waaweyn ilaahay agtii waxaa ka mida ah, an yalcana alrajulu qofka inuu caayo waalidayhi labadii dhalay isaga qiila markaasaa lagu yidhi yaa rasuul allah kayfa yalcanu اrajulu waalidayh sidee qofka u caayay aabbihii hooyadii dhalay qaala wuxuu yidhi yasubu aba rajul qof aabbihii buu caayayaa ama habaarayaa ama wax ka sheegayaa fayusabu ummah aabaah wayasubu ummahu fayasuba ummah marka وعن أبي محمد waxaa laga wariyey jubayr بن مطcم ahaa radي الlه taعالى عنه أna rasuul الlahi slى الlه عليه وaله وسلم qaala wuxuu yidhi laa ydkل الجنة qاطع haddii intaa waalidkii la soo arkay waa qaraabadii waatana dhegayso iyadana laa ydkل الجنةa jannada ilaahay maba gelayaba qaaطicun qof rixmkiisii gooye ma gelayo laa ydkل الجنةa jannada ilaahay geli maayo qaaicun qof raximkiisii gooye ma gelayo jannada ilahay waa ka xaaraam oo hadduu muslim yahayna haba ahaado hadduu tukadana haba tukado hadduu soomana haba soomo jannada ilaahay ma gelayo maxaa yeelay wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal halkaasaa lagu soo sheegay oo alle uu yidhi ulaa'ika lahum اlacna walahum suu daar lacnadna waa leeyihiin daartan u xunna waa leeyihiinoo naarta ah laa ydkhulu اljannata jannada ilaahay ma gelaya qaaicun mid raximkiisii gooye qaala sufyaan baa wuxuu yidhi fii riwaayatin yacni qaicu raxim eh, raximka qofka gooyo weeyaan muttafaqun calayh wa abi ciisa waxaa laga wariyey almuqira bna shucbata radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalama qaal nebiga alla wuxuu yidhi ina allaha xarama cuquuqa alummahaat ilaahay waa xaaraam yeelay xaraam min allahi wey jala wacala maaha cala lisaani nabiy sala allahu alayh ali wasalam bal wa xaraam min allahi jala wacala ilaahay xaggiisaaba la inooga xaaraam yeelay oo ilaahay wuxuu naga xaaraam yeelay cuquuqa alummahaat hooyooyinkii oo caasi lagu noqdo qofka waxaa laga yaaba aabbihii inuu ka cabsado maxaa yeele odayga xoog iyo quwad iyo waxbaa lagu tuhmayaa laakiin islaanta waa laiska derderaya sidaa darteedu nebiga u leeyahay laakiin halkan waxaa loola jeedaa aabbihii iyo hooyadii labadaba ee hooyadu waa ka sii xaq badan tahay aabbaha in allaha alle xarama waa idinka xaaraam yeelay cuquuqa alummahaati hooyooyinkii oo caasi lagu noqdo wa mancan wahaatin sidoo kale wuxuu ilaahay idinka xaaraam yeelay mancan wahaatin waxaa loola jeedaa wixii xaqa lagugu lahaa oo aad diiddo wixii xaqa lagugu lahaa oo aad diiddo lbanaati gabdhihii oo la ilaahay waa xaaraam yeelay oo qabla alislaam waynu naqaanaa waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat ilaahay uu yidhi wakariha lakum ilaahay wuxuu idiin nacay qiila waqaala waxanaa la yidhi waxanaa la yidhi sidanaa la yidhi waxaan la sheegsheegayo wararka laysla dhex yaacayo taa ilaahay waa idiin nacay subxaanah wa tacaala wa idaacat ilmaal xoolihii o aad dayacdaan oo meelaan xaqiisii ahayn aad marisaanna ilahay qowluhu uu yidhi mancan ay macnaahu waxaa loola jeedaa manca maa shay inuu diido qofku wajaba calayhi dushiisa waajib ku ahaa wahaatinna waxaa loola jeedaa talabu maa inuu raadiyo shay laysa lahu xaq uunan u lahayn mancan macnaa waa diiditaan wixii xuquuq lagu lahaa ee waajib ku ahaa oy ugu horayso masaariftii reerkiisa waajib bay ku tahay oy ugu horayso waalidkii xuquuqdiisii wahaatinna waxa weeyaan qofku inuu isagu dalbado oo uu raadsado wuxuunan xaq u yeelanin rawaahu abu daauud eh, wadi اlbanaati marka la yirina macnaahu waxa weeyaan waa eh, dafnuhunna iyagii oo la aaso fi lxayaati iyagoo nool in la aaso iyagoo nool ayaa loola jeedaa oo waatay jaahiliga samayn jireen taa iyada ah waqiila waqaalana macnaahu waxa weeyaan alxadiiثu bikuli ma yasmachu inuu qofku ka waramo bikulli maa yasmachu wax kasta uu maqlo ma ogtahay waxa la yidhi ma ogtahay waxa la sheegay ma ogtahay waxaan maqlay ma ogtahay waxaan soo arkay wax walba inuu sheego qofka oo unan lahaynba meel wax lagu kaydiyaba wax walba inuu saa uga waramo alxadiiu waa ka waran bikulli maa wax walba oo yasmachu qofka uu soo maqlo fayaquulu markaasu wuxuu leeyahay qiila kada qaala fulaanun kada hebel wuxuu yidhi sida sidaana waa la yidhi mima laa yaclamu sixatah wuxuunan ogayn hubaalkeeda walaa yadunnuha ama uusan e, e, sixatahu hubaal uusan u hubin macnuhu waa maxay meelaha intaynu isugu nimaanno doonadyadii iyo makhaayadihii waxa maalintaasoo dhan qofku uu soo dhegaystay ama uu ka soo arkay baraha lagu kulmay iyo wixii la mida inuu sidaa u daldalo taa weeyaan macnaha qiila waqaalada oo qofku uu sida oga waramo taa weeye marka waxa la diidan yahay oo walaa yadunuhaa uusan markaana ahayn dhanni macnaha maxaa loo dhannigu waa tarjiix ixda طarafayn sida culimmadu yidhaahdaan laba shayga labadiisa daraf oo midi aad adigu rajaxdo waxaan u inay sidaa iyo sidaa tahay macnuhu waa max dhanka kale ma filaye sidanay ila tahay anigu xaqiiqada macnaha sidaana u dhow hmm wkafaa bilmari kadiban qofka been waxaa ugu filan an yuxadita inuu ka waramo bikuli maa samica wax walba oo dhegtiisu ay maqasho inuu ka waramo qofka intaasaa beenba ugu filan maxaa yeelay wax aad maqlayso kulligood run ma wada noqon karaan xaqiiqana ma wada aha waa been oo waa waxaan jirin baa laga yaabaa la samaystay oo siday tahay inaysan ahayn baa dhici karta ama inay xaqiiqo tahayo laakiin wax kale lagu daray oo boqolaal shay oo kale lagu daray baa dhici karaysa in yar inay run ka tahay waidaacat lmaal la yirina waa tadbiirkiisii weeyaano wa sarfuhu iyo xoolihii oo lagu bixiyo fii hayri اlwujuuhi اlma'duuni wejiyadiina loo ogolaa wejiye aanan ahayn lagu bixiyo fiiha min maqaasid اlaakhirati wاddunya taasina waa maxay wejiyadii aakhiro loola qasdayey ee sadaqadii iyo silat raximkii iyo wixii la mid ahaa aakhiro xoolaha in lagu bixiyo ama adduunyada wixii ahaa weji ku bannaan ee sharci ah waxaanan ahayn in lagu bixiyo oo waxaa soo gelaya wax badan oo maalayacni aho qofka uu ku bixinayo xoolaha ilahay waa weydiin doonaa wa tarku xifdihi qofka inuu ka taga weeye xoolaha ilaalintooda maca imkaani alxifdi iyadoo suurtagal tahay inuu ilaaliyo wa kasratu su'aalna waxaa loola jeedaa alilxaax waa su-aashii oo lagu celceliyo fiima su-aashaasina ayna ahayn suaal diini ah maxaa yeel hadday suaal diini tahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bi ilaah yidhi weydiiya kuwa cilmiga leh haddaydan idinku cilmi lahayn ee su-aashan waxaa loola jeedaa waa su'aal fii ma laa xaajata ilayhi dan uusan qofku ka lahayn waa iska weydiinaya un maaha bal tanna baabka waxaa ku soo arooray axaadiid sabaqad soo hormartay fi lbaabi qabla baabkii ka horreeyey kaxaadiii waxaa ka mid ah wa aqطacu man qaطaciki rabbi uu yidhi rixmkii markay ku dhegtay carshiga ee rabbi uu yidhi qofka ku gooyo waxaan ballan ku qaaday inaan na gooyo wa xadiiu man qaطacanii qaطacahu اllah ama rixmkaaba hadloo wuxuu yidhi man qaطacanii qaطacahu اllah qofka aniga gooya allah ha gooyo habaar wey baabu fadli biri asdiqaaءi اlabi wاlأmi wاlأqaaribi wالزawjati wasaa'iri man yandubu ikraamah halkan wuxuu ka gudagelayaa baabu fadli wanaagga iyo fadliga ay leedahay biru asdiqaaءi اlabaa aabbihii iyo hooyadii ku dhalay baarinimo inaad u noqoto waad dhaaftay hadda derajada waa ka tallowday shareecadu waxay ku amraysaa aabbihii iyo hooyadii dadkii iyagu ay jeclaayeen ama saaxiibada u ahaa ama iyagu qaraabada ahaayeen inaad ku xiriirisid baaririnimada aabbaha iyo hooyaday ka midta baabu fadli waxay u baab yahay fadliga uu leeyahay biru in loo samafalo asdiqaa'i alabbi aabbaha saaxiibyadii saaxiibadii uu lahaa aabbaha inaad u samafashid ood u baarinimo fashid waalummi hooyada saaxiibadii ay lahaydna inaad u baarinimo fasho oo aad u wanaagsamaysid samaysid waalaqaarib qaraabadaadana sidoo kale saaxiibbadii ay lahaayeen walaalka saaxiibkii ama gabadha walaasha ah saaxiibadeedii inaad ku xiriirisid waa timid haddaad awoodi karayso shay hadiyada u keen ama iyadii ku weyney oo ku xurme sidaasoo kale asdiqadii ay lahaayeen aqaaribtaada wazawjati waxaa la mida ah xaaskaaga xaaskaaga dhimatay maalan kaba soo qaad riximkii ama dadkii asxaabta ay lahayd inaadan hilmaamin maxaa yeele iyadu way xiriirin jirtay markay noolayd soo adiguna xiriiri hadday dhimatay halkii ka sii wata oo nebigaaba sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wasaa'iri man iyo cid allaaliya ciddii kale oo yandubu ikraamah ay wanaagsan tahay karaamayntiisa oo waynu arki doonnaa wa ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina abara albiri baarinimada tan ugu sarraysa ee ugu wanaagsan ee ugu baarinimada badan waxay tahay baarinimada midda ugu sii baarinimada badan waxay tahay an yasila arajulu qofka inuu xiriiriyo wudda abiihi aabbihi ciddii uu jeclaa aabbaha cidduu jeclaa inaad xiriirisid adiguna aabbaha meeshuu ka baxay soo maaha adigaa taagan booskii aabbaha intaad gasho inaad xiriirisid taasaa ka mida baarinimada tan ugu sii baarinimada badan oo macnuu waa maxay aabbaha hadduu joogo aabbahabaad dhowraysaa saaxiibadiisii sidaasaad ku xiriirinaysaa laakiin maanta aabba aad arkaysid ma joogo isagoo kaa maqan aabbihii iyo hooyadii baad saaxiibbadoodii xiriirinaysaa ood ilaalinaysaa ood xurmaynaysaa ood karaamaynaysaa marka ina abara albiri baarinimatan ugu baarinimada badan waxay tahay an yasila arajul qofka inuu xiriiriyo wudda abiihi aabbihii iyo hooyadii dadkii ay jeclaayeen an cabdlaahi bn dinaar xadiikiyaa warinaya cabdulahi bn cumar cabdulahi bn cumar wuxuu samayn doona fiiri isaga cabdulahi bn cumar qisadana ku dhacday isagana baldhowr oo waa maxay waxaa nooga waramaya cabdulahi bn cumar nin mawla uu lahaa waa can cabdilaahi bn dinaar cabdulahi bn dinaar iyo naafic iyo waa mawaali cabdulahi bn cumar wey isagaa xoreeyey wa can cabdilaahi bn dinaar waxaa laga wariyey uu u khidmayn jiray can cabdilaahi bni cumar uu ka warinaya radi allahu tacaala canhuma ana rajulan cabdulahi bna diinaar waa mowle waxaa iskale cabdulaahi bni cumar way wada socdaan labadoodu safar weeyaan ana cabdulaahi bni cumar ana rajulan min alacraabi jidka waxa la ysaga soo dhacay waa kan ana rajulan nin oo min alacraabi ah reebaadiyihii ah ayaa laqiyahu la kulmay cabdulaahi biariiqin buu kula kulmay makkata maka buu kula kulmay cabdulahi waa reer madiina makuu tegey ama waa u sii socday dariiqii baa lagu kulmay marka fasallama calayhi cabdulaahi bni cumar cabdulahi bni cumar baa ninkii garto waa salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu war hebel waa layse salaamay waxamalahu haddii waraysigii uu dhammaadayna waxamalahu ninka waa lugaynaye waxamalahu wuxuu saaray calaa ximaarin kaana yarkubu calaa ximaarin dameer kaana yarkubuhu isaga uu saarnaa cabdulaahi dameerka isagaa saarnaa oo safar buu ahaa siduu u socday ninkan uu la kulmay waa ka degay waa salaamay salaamtii haddii uu dhammaystayna wuxuu yidhi sum xaggee u socotaa waa lays waraystay meesha soo ful gaadiidkan dameerkiibuu saaray intaa keliya kuma daynina wa acطaahu wuxuu siiyey cimaamatan kanat calaa rasi cimaamad isaga madaxa uu ka saaranaya kulaylka xijaaz kulaylkeedii darnaa yuu intuu iska qaaday ninkanoo reebaadiyo waxba aanan haysanin dhalada ka saaray qaala bna diinaar marka haddii cabaar la socday ayaa cabdulaahi bna diinaar ishayn kari waaye ninkan acraabi weye haddaad madaxa wax ka saartaiy haddii kaleba qoraxda wuu bartay wuu qabatimay wuuna iska lugaynaye cabdulaahi ibnu cumar bn alkhaaab weeyaanoo cid maanta ka fadli badan waa yarta zamankaa la joogo maxay ku dhacday ninkan inuu oga dego gaadiidkiisii uu saarnaa maxay ku dhacday shaygii uu qoraxdii iskaga celinayay inuu isaga siiyo xurmada intaa leegu u haya maxay tahay inuu ogaaduu doonaya cabdulahi bna diinaar marka wuxuu yidhi cabdulaahi bna diinaar cabdulaahi buu weydiin doonaa qaala bna diinaar wuxuu yidhi faqulnaa lahu anigiiyo dadkii kale baa waxaan ku niray cabdulaahi aslaxaka allaah ilaahay ha ku hagaajiyo ha ku suubiye inahum alacraab dadkani waa remiy wa hum yardawna bilyasiir waa iska qanaaco badan yihiinoo wax yar isaga qancayaan haddaad dameerka intaad saarto adigu qoraxdaad isaga celiso camaamadaada way hagaagsanaan lahayd isagay u turayaan qaala cabdulaahi marka isagaa hadlo wuxuu yidhi faqaala cabdulaahi bna cumar ina aba haada ma aragtaan kan aabbihii ninkan reemiyiga ah aabbihii kaana wuxuu ahaa wuddan saaxiib iyo kalgacayl licumar bn alkhaaab cumar bn khaaab ninkan aabbihii iyo aniga aabbahay kalgacayl baa ka dhexayn jiriya saaxiibtinimo marka labadoodana maxay yihiin aabbayaashoodaa saaxiibba ahaa wey macnuhu sidaa darteeda waxaan ku xiriirinayaa aabbahay anoo doonaya inaan baari u noqdo aabbahay dadkii uu jeclaa baan xiriirinayaa ilaahay baan kaga ajar raadsanayaa macnaha ina aba haada kan aabbihii kaana wuxuu ahaa wuddan mid kalgacayl uu kala dhaxeeyo licumar bn alkhaaab radia allahu tacaala canhu wainii samictu rasuul اllahi sal اllahu alيh ali waslm waxaan aan samaynayana iskamaanan samayne daliilkiisii waa kana dhegaysa wey waxaan maqlay rasuulka alle salawaatu اllah wasalaamu caleyh yaquulu isagoo dhahaya ina abara albiri qofka baarinimadiisa wanaaggeeda iyo baarinimo baari ahaanshaheeda waxaa ah silat rajuli qofka inuu xiriiriyo ahla wudda abiih dadkii ehelka u ahaa aabbihii saaxiibadii aabbihii dadkii saaxiibbada u ahaa inuu raadiyo oo xiriiriyo oo iyagii sidaa ku ogaado wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray can ibni dinaarin can cabdilaahi bni cumar annahu kaana ida kharaja ilaa makkata cabdulaahi waxaa caado u ahayd hadduu makaba aadayo kaana lahu ximaarun yatarawaxu calayhi wuxuu lahaa dameer ku yaro nasto haday lugti uu ka daalo dameerkuu fuulayay mudduu fuushanaanaya ama awrka hadduu ku daalo dameerku haddana u soo daadegaya awrka socodkiisu waa lagu daalayaa leanna waad garanaysaanoo socodkiisu markaad dusha ka saaran tahay maantaoo dhan waad jiqlaynaysa adigoo dhan marka hadduu kaa ku daalo dameerka u daadegayay awr iyo dameer labadaba waa qaadanaya cabdulahi bni cumar kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bni cumar kaana lahu waxaa u sugnaa ximaarun yatarawaxu uu ku nasto calayhi dushiisa oo salaada taraawiix maxaa loo yidhi macnaha waxa wey laba ragcadood baad tukanaysa waad ka baxaysa waad yaro nasanaysa haddana laba kalaad tukanaysa ama afar markaad tukato xoogaa fadhi ah baa ku jira marka tarawaxa saasoo kale ah saasaa loo yidhi taraawiix macnihi kaana yatarawaxu waa ku nasanaya calayhi dameerka idaa malla hadduu ka soo daalo rukuuba raaxila awrka dushiisa hadduu ka soo daalo wa cimaamatuna wuu lahaa yashudhu uu ku dhuujiyo biha ra'sa madaxiisa qoraxdu isaga celiyo camaamadna waa lahaa fa baynamaa huwa yowman xilli ka mida maalin ka mida maalmihii isagoo oo cabdullaahi calaa dalika alximaar awrkiibuu ku soo daalay dameerka isagoo saaran id mara bihi acraabiyun waxaa soo maray nin acraabi ah safarkiibaa lagu jiraa faqaala wuxuu ku yidhi alasta fulaana bna fulaan war ina hebel hebel sow ma ihid qaala wuxuu yidhi balaa haa hadduu sidaa yiriba cabdulahi dameerkii waa ka daadegay faacطaahu اlximaar dameerkiibuu siiyo yidhi soo fuul faqaala wuxuu yidhi urkub haada kan soo fuul waacطaahu اlcimaamata cimaamadiina waa u furoo waa siiyey wa qaala wuxuu yidhi ushdud biha cimaamadanna ku dhuujiso ra'saka madaxaaga qoraxda tirada badan leh madaxa kaga xigso macnaha faqaala lahu bacdu asxaabih cabdulaahi dadkii la socday asxaabtiisaa qaar ka mida ah, waxay ku yidhaahdeen gafara allahu laka ilaahay dembigaaga ha dhaafo acطayta hada alacraabiy ninka reemiiga ah waxaad siisay ximaaran kunta tarawaxu calayhi ximaarkaasood ku nasanaysay wa cimaamatanna waa siisay cimaamadaadiina waad siisay taasoo kunta ahayd aad ahaatay adigu tashudu biha ra'saka madaxaaga mid ku xirta qaala cabdulaahi marka isagii baa hadlay faqaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh waaalih wasalam anigu waxaan maqlay rasuulka alle yaquulu isagoo dhahaya inna min abara biri baarinimo baarin ahaanshaheeda waxaa ah an yasila arajulu qofka inuu xiriiriyo ahla wudda abiihi aabbihii dadkii ay saaxiibada ahaayeen bacda an yuwalliya aabbihii markuu dhintay kadib aabbihii markuu dhintay kadib dadkii uu jeclaa ee saaxiibada la ahaa buu raadinaya iyagii buu xiriirinaya awlaaddiisii buu xiriirinaya saasuu ku ogaanayaa macnihi saasaan marka nebiga ka maqlay wa ina aabaahu ninkan reemiyiga ma aragtaan aabbihii kaana wuxuu ahaa sidiiqan mid saaxiib la ah licumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala canh wa rawaa hadihi اriwaayaat kulaha muslimun imaam muslim baa saxiixiisa ku soo saaray riwaayadahan oo dhan tii hore iyo tii dambaba wa can abi usaydin waxaa laga wariyey bidami اlhamzati hamzada oo la godo usayd la yidhaahdo iyo wafatxi siini siinkii oo la hoos dhigo ama la kordhigaba usaydin iyo isagoo la kordhigo oo usayd la yiraahdo malik bna rabicata weeyaan asaacidi magaciisu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi bayna naxnu juluusun xilli annagu aanu fadhinno cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulka alla agtii id jaءahu rajulu nin baa u yimid oo min bani salamata ah qolada reer bani salama u dhashay qolada reer bani salamana waxay deganaayeen masjid quba agtiisay deganaayeen faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah su-aal buu nebiga ugu yimid salawaatu ullah wasalaamu caleyh uu weydiinaya wuxuu yidhi rasuulkii allow hal baqiya ma ka haray min biri abawaya aabbihii iyo hooyadii dhalay baarinimadooda ma ka hartay shay-un wax un iyagii dhinte eh inaan baari u noqdo maxaa iiga haray maanta haddaan sameeyo ay la mid tahay anoo iyaga baari u ah oo ajar la iga siinaya ilahay agtii subxaana wa tacaala bacda mowtihimaa marka wuxuu yidhi nebiga allow maxaa ka haray baarinimadii abawaya labadii i dhalay shay-un wax ma ka haray aburuhumaa aan baari ugu noqdo bihi shayga isagaa bacda mowtihimaa markay dhinteen kadib faqaala nebiga wuxuu yidhi nacam haa hadday dhinteen baarinimadu ma dhammaanin weli waa sii jirtaa oo waxay tahay alsalaatu calayhima ay ducaau calayhima weyaan asala bimacna adducaa weeyaan in loo duceeyo ilaahay loo baryo calayhimaa dushooda oo mar allaaliya markaad soo xusuusato iyo haddaad salaad ku jirto iyo haddaad ducaysanayso iyo haddaad xilli walbaba ku jirto inaad u ducaysid aabbihii hooyadii ku dhalay ilaahay aad u barido baarinimaday ka midta laga yaabo maalin maalmaha ka mida ah inuu ilaahay kuu aqbalo ilaahu aabbihii hooyadii dhalay u naxariiso inuu ilaahay si qalbi adoo u yiri saacadda saacatulijaabana ay ku soo hagaagto ilaahay kuu aqbalaaba dhici kartaba oo iyo hooyada loo naxariistaba ciriiri ay ku jireen ilaahay ka furo qabriga mugdi uu ahaa ilaahay u waasiciyo ilaahay u nuuriyo isagoo ciriira ilaahay u waasiciyo hadday cadaab ku jireen inuu ilaahay ka saaro hadday janno ku jireen inuu ilaahay ziyaad ziyaado iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo darajaad sare oo waa loo geynayaa waalidku waxaa la leeyahay hoo waxan markaasuu le waxaan aniga imaanan samaysanin xaggee iiga yimaadeen awlaadaadii aad ka soo tagtay yaa kuus keenay baa la leeyahy waa hadiyad weeyaan oo waa ducadii oo waa sadaqadii jaariga ahayd oo waa waxaasoo idil weeyaan waa wax soconayoon ka go'aynin waalidkii marka wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nacam haa alsalaatu calayhimaa labadooda oo loo duceeyo walistikfaaru lahumaa iyagoo dembigooda loo dhaafo dembigii xumaa ay sameeyeen meeshuudiisuu yaallaa see lagu dhaafa dembigooda loogu dhaafa adigu weligaa un wad ilaahw labadii waalid ee dhalay u dembi dhaaf maalin maalmaha ka mid unbu ilahay tirtiraya si kastuu u weynaaba dembiga isagaa walistikfaaru waa dembi dhaaf ilaahay loo weydiiye lahumaa aabbihii hooyadii iyo wa infaadu in la oofiyo cahdahumaa ballantoodii aabbaha wuxuu kugula ballamay hooyadaa waxay kugula ballantay oo aad fulisid min bacdihima iyaga gadaashooda wasilatu raxiimi qaraabadii oo la xiriiriyo weeyaan allatii qaraabadaasoo laa tuusalu aan la xiriirinaynin ila bihimaa labadooda mooye labadooda in lagu xiriiriyo mooye wax kale aan idinka dhexaynin aabbaha abtigii adiga maxaa idinka dhexeeya aabbaha inbuu abti u yahay mooyaane ama ree awowgii weeyaan mooyaane adiga waxaa laga yaabaa inaydan isu soo dhowaaninba ama aabbaha maalan islaantii ay kala tageen walaasheed oo kale maxaa idinka dhexeeya wax idinka dhexeeya ma leh hooyada ma ah laakiin hadday islaantaa noolaan lahayd maxaarimtaaday ka mid tahay maxaa yeelay aabbahaabaa guursaday laakiin walaasheed maxaa idinka dhexayn kara aabbahaabay xiriir ka dhexayn lahaa laakiin haddaan aniga ku xiriiriyo oon ku ogaado waa silatu silaturaxim weeye aabbahay baan baarri u noqday macnii wahaakada marka nebigu wuxuu yidhi salawatu اllah wasalaamu alيh wasilaة الraximi raximkii in la xiriiriya allatii raximkaasoo laa tuusalu aan la xiriirinin ilaa bihima aabbihi hooyada in lagu xiriiriya mooyaane waikraamu sidiiqihimaa sadiiqoodii iyo saaxiibkoodii oo la karaameeyo aabbaha cidduu saaxiibka laahaa hooyada cidday saaxiibka lahayd oo la karaameeyo la ogaado laga warhayo rawaahu abu daa'uud baa wariyey wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi maa kirtu halka haddaynu waalidkii kaga soo gudubnay halkan waxaynu ka arkaynaa xaaskaagii ama gabadha ninkeedii haddii labadoodii mid uu dhintay qofka kale inuu ka warhayo oo og yahay oo uu la socdo xadiika hore rawah abu daauud buu yidhi sheekha laakiin macnihiisu waa sax weeyaan wuxuu ahaadaba mm, maxaa yeele riwaayadii hore ayaa inooga filan ayna soo maray kan soomaha sayd bn xudayr nacam ayib um, riwaayado badanoo sidan ku soo arooraa marka waxba ha u aabayeelin wacan caaishaa radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi ma kirtu cala axadin maanan ka masayrin qof min nisaai nabiyi ka mid ah sal allahu alayh ali wslam haweenkii nebiga inay nebigu calayhi salaatu wasalaam kow iyo toban bay ahaayeen haweenkiisu laba isagay ka hormareen meeqaa soo hare sagaal baa nebiga ka dambeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caaisha sagaalkaasay ku jirtaa marka kow iyo tobankooda siday u wada dhan yihiin marka caaisha laga reebo waa intee waa toban tobankaa weligay kamaanan masayrin bay tiri maxaa yeele siduu nebiga iyada u jeclaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maa qirtu maanan ka masayrin calى axadin qof oo min nisaaءi الnabiyi ka mida salى اllahu alayh wali wasalam maa qirtu sidaan oga masayray calى khadiijata warba waa kan khadiija sidaan oga masayray weligay qof dumaroon oga masayray maa ima soo marin radi allahu tacaala canhana way tiri wamaa ra'aytuha qad weligayna maanan arkin bal adigu si dheh qof aan weligiina la arkin haddana laga masayrayo un weligoodna nebiga hoostii isugumaynan imanin maxaa yeeley nebigu calayhi salatu salaam intuu maka joogay khadiijo unbuu qabayba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markay dhimatay khadiijana sawduu nebiga guursaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin iyo caaishana waa nebigu waa doonay salawatu ullahi wasalam caleyh laakiin wuxuu kula aqalgalay waa madiina weeyaan kadibna waatuu soo baxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh calaa xaal marka waxay tiri wamaa ra'aytuha qad weligayna ilba ma saarinba khadiija siday u eg walakin kana yukiruhaa waxa ka masayriya caaisha waatana dhegayso walakin kaana wuxuu ahaa nebigu yukiru mid badiya dikraha hadal haynteeda iyadoo dhimatay ayuu nebigu hadal hayay wa rubbamaa waxaa dhacaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiijo keliya inuusan ku gaabsanine saaxiibadeed inuu ka warhayo warubbamaa waxaa dhici jirtay dabaxa shaata neef inuu gowraco nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh uma yaqtacuhaa kadibna waslad waslad u kala jarjara nebigu acdaahaa xubnaheedii uma yabcaثuhaa nebigu u kala dirdiro sadaa'iqa khadiija saaxiibadii khadiija inuu u kala dirdiro oo uu yidhaahdo intan heblaaye ha loo geeyo intanna saaxiibaddii khadiijo weeye ha loo geeyo intanna saaxiibaddii khadiijo weeye ha loo geeyo inuu nebiga sidaa u kala dirdiraaba dhici jirtayba caaisha siay uga masayrtay khadiijo dhegayso fa rubbamaa qultu lahu waxaa dhici jirtay mararka qaarkood nebiga gormay ka sheekaynaysaa waa markuu nebigu dhintay kadib bay ka sheekaynaysaa fa rubbamaa qultu lahu waxaa dhici jirtay nebiga inaan ku dhaho kaan lam yakun fi dunya imra'atun ila khadiija sida waxaan aad samaynayso waxaabad inaysan jirin ilaa khadiijo fayaquulu nebiga markaasu wuxuu dhihi jiray inaha kaanat wa kaanat lafdi kalea jiro caaisha meeshan xadiidkan uunan tilmaamino waxay ahayd waxaan ku dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenay waayeelay ahayde tuka yar baa ilaahay kuugu bedelay iyada isula jeedaa radiallahu tacaala canha islaam waayeelay ahayd oo garoob ahe tu yaraa ilaahay ku siiye maxaa taa ka sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayay inaha kaanat wa kaanat caaisha waxay ahayd sida caaisha waxay ahayd sida khadiija waxay ahayd sida oo waxay ahayd sida wanaaggeedoo dhan buu nebigu tirinayay waxaa ka mid ahaa wanaaggu tiriyey marka wa kaana liya minha alwalad ilaahay wuxuu iga siiyey awlaad awlaaddii ugu horraysay nebiga calayh salat slam khadiija u dhashay muttafaqun calayh caruurtiisa kulli iyadaa u dhashay ila ibraahim mooye nebiga calayh salaatu wasalaam oo maariya ay u dhashay wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray wain kaana layadbaxu shaata waxaa dhacaysay inuu nebigu salawaat wasalaamu caley gowraco neefka ariga ah oo fayahdi marka uu hadiyeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam neefkii waa gowracay haddii la gowracay waslad waslad baa loo kalo jarjaraya haddii la jarjaray marka nebigu calayhi salaatu wasalaam fayahdi marka waa u hadiyeynayaa fayuhdi waa u hadiyeynayaa fii khalaa'iliha yacni khalaa'il caaisha khalaa'il khadiija oo ahaa khaliilkeedii dadkii iyada ka ag ee saaxiibadeeda ahaa yuu u hadiyeynayaa nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh marka waxay tidhi eh, khalaa'iluhaa minha maa yasmacuhunna eh, maa yasicuhunna waxay intay waasic u noqoto intay kala gaartaba nebigu dadkii saaxiibadeeda ahaa ayuu u hadiyeynayey wa fii riwaayatinna waxaa ahayd kaana idaa dabaxa shaata hadduu neef gowraco nebigu yaquulu wuxuu dhihi jiray waa dardaarmi jiro arsiluu biha neefkan wax ka mida waxaad siisaan ilaa asdiqaa'i khadiija khadiijo saaxiibadeeda siiya fii riwaayatina waxaa ku soo arooray qaalad waxay tidhi eh, istadanat haala binti khuwaylad hala binti khuwaylad waatee marka waa walaasheed caaisha binti khuwaylad khadiija binti khuwaylad soo maha tanina waa haala binti khuwayla waa walaasheed wey walaasheed dhimatay maxaa nebiga iyada ka dhexeeya waxba kama dhexeeyaan waa ajnabi laakiin nebigu waa xiriirinaya salawaatu اllah wasalaamu aleyh isagoo ku xiriirinaya khadiija radi allahu tacaala canha marka gurigee joogaa nebiga alayh salatu salaam guriga caaisha la joogaa istadanad waxaa idan weydiistay nebiga calayh salaatu wasalaam hinda gabadhiihaala binti khuwaylad gabadhii la oran jiray oo ahayd ukhta khadiija calaa rasuuli illaahi sal اllah alay slm nebiga allay soo idan weydiisatay guriga way soo gargaraacday facarafa isti'daanu khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo xusuustay waagii guriga khadiija ay soo geli jirtay haala isti'daanka siday u weydiisan jirtay macnu waa maxay codku codkii buu xusuusiye nebiga calayhi salaatu wasalaam fartaaxa lidalik arrinkaa aad buu oola farxay salawaatu اllah wasalaamu calayh faqaala nebigu waa soo booday farxad darteeda markaasuu wuxuu yidhi allaahumma haala binti khuwaylad macnuu waa maxay riyaaqid uu nebiga u riyaaqaya salawaatu اllah wasalaamu calayh isagoo ku xiriirinaya xaaskiisii khadiijo uu jeclaa salawaatu اllah wasalaamu calayh qowluhaa ay tirina fartaaxa wahuwa bilxaa'i baa la akhriyo wahuwa aljamcu bayna asaxiixayni weyaan almuxamadi lilxumaydi sidaasuu qoray isagu fartaacana macnaheedu waxay tahay bilcayni اlmuhmala ay ihtama biha aad buu nebigu calayh salaatu wasalaam ihtimaam u siiyey dadka kale waa soo idan weydiisanayeen oo guriga waa soo gelayeen laakiin nebigu uma aabayeelaynin tan laakiin si fiican buu ihtimaamkiisa u siiyey aad buu ugu riyaaqay weyso macnaha idankeedii iyo codkeediiba wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharaja waxaa baxay kharajtu waan baxay maca jariir bni cabdillaah albajali radia allahu tacaala canhu fii safarin baan la aaday fa kaana wuxuu ahaa yakhdimunii anas bnu maalik baa dhahaya wuxuu leeyahay ninka la yidhaahda jariir bn cabdilaahi albajli waa nin weyn anas waa ka weyah da ahaan marka la dhaho maxaa anas markuu nebigu dhimanayay labaatan sanuuba jirayba isagoo toban sano jira ayay hooyadii umu sulaym u keentay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caley binti milxaan oy tiri waa agoon u ducee hana kuu khidmeeye waa caqli badan yahay sidaasuu marka nebigu ugu duceeyey salawaatu wasalaamu caley tobankii sano magaalada madiine joogayna waa u khidmaynaye tobanka haddii tobankan kale uu nebiga noolaa u khidmaynaye lagu daro waa intee waa labaatan jir weya laakiin jariir bna cabdilaahi albajali isagoo nin weynuu soo islaamay isagoo nin weyn ayuu soo islaamay oo ah, sida riwaayadaha axaadiidta ku cad marka wuxuu yidhi anigii isagii baa safar wada galnay haddaan safar laba saxaabi weeyaan laakiin da ahaan waa kala wen yihin marka fa kaana wuxuu ahaa jariir bna cabdilah kharajtu waan baxay maca jariir bna cabdilaah albajali fii safarin fa kaana yakhdimunii wuxuu ahaa mid ii khidmeeya isagii weynaaba haddana ii khidmaynaya faqultu markaasaan la hadlay lahu waxaan ku idhi laa tafcal sidan ha yeelin anaa kaa yar saxaabinimada waa ku simannahay da'ahanna iga weyn anaa kuu khidmaynaya faqaala wuxuu igu yidhi innii qad ra'aytu alansaara tasnacu birasuuli illaahi sala allahu calay wasalam shay-an waxaan arkay buu yidhi waxaa iigu wacan arrintan aan u samaynayaa waxay tahay innii anigu qad ra'aytu waan arkay alansaar qoyska aad ka dhalatay ee ansaareed waxaan arkay tasnacu inay u samaynayso lirasuuli اllaahi sal اllahu alيh ali wslam inay u samaynayso shayan an aalaytu calىa nafsii marka waxaan naftayda dhaar kula galay anlaa asxaba axada qofna inaanan la saaxiibin minhum ansaar ka mida ila khadamtu anaa u khidmaynaya macnuhu waa maxay ansaar bikhidmatii min rasuuli اllahi sal اllahu alayh waalih wasalam maadaama ay nebiga u khidmeeyeen anigana waan u khidmaynaya anas ma kusii jiraa maya toban sano nebiga u khidmaynaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh liajli dalika marna lagama yaaba inaad ii khidmaysid aman kaa da'weynaada anaa kuu khidmaynaya macnih marka hadda waalidnimadii xitaa waa laga baxay oo macnuhu waa maxay maadaama ay nebiga u khidmeeyeen anaa u khidmaynaya taaganta salawaatu اllah wasalaamu alayh muttafaqu calayh baabu ikraami ahli beyti rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wa bayaani fadlihim in la karaameeyo ahla beyti rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam beytkii nebiga calayh salaatu wasalaam dadkii ku abtirsanayey iyo wa bayaani fadlihim fadligooda bayaankii qaala allahu tacala ilahay isagoo ka warramaya wuxuu yidhi inamaa yuriidu allah ilaahay wuxuu doonayaa liyudhiba cankum inuu tegsiiyo xaggiinna alrijza xumaan oo dhan ahla albeyti nebiga beytkiisow ahl albeyti nabiyi wey sala allah alay wasalam wayuahira inuu ilaahay tahiro oo nadiifiyo wayuahirakum inuu ilaahay idin tahiro tahiiran tahiritaan inuu ilaahay idin tahiro waqaala tacala alla wuxuu yidhi waman yucadim shacaa'ir allah shacaa'irta ilaahay iyo calaamooyinka ilaahay qofka weyneeya fainahaa weynaynta iyada ahi min taqwa alquluubi qalbiga taqwadiisa weeyaan shacaa'irta ilaahayna waxaa ka mida tacdiimu الnabiyi salى اllah alay slam wa tacdiimu ahli الnabiyi salى اllah alayh wasalam wa can بن ibni xayaanin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi inطalaqtu ana wa xusayn ibna anigaa baxay iyo wa xusayn ibni sabra ninkii la ohan jiray wa camar bna muslim ilaa waxaanu aadnay zayd bna arqamin radia allahu tacaala canhu zayd ibna arqam baanu u tagnay falama jalasna ilayhi markaanu la fadhiisannay zayd ibna arqam qaala laqad laqiita yaa zayd khayran kaiira zaydow waxaad la kulantay khayr aad u badan oo waxaad ra'aytu aragtay rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wslam raggan waa taabiciin adigu nebigaad la kulantay ood indhaha saartay oo aad u khidmaysay oo aad raacday oo duulaan la gashay khayr badan baad la kulantay wallahi ra'ayta waad aragtay rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam wa samicta xadiiثah xadiidkiisina waad dhegaysatay warkiisii wahazawta macahu duulaan baad la gashay nebiga wa sallaytu khalfah gadaashiisaaad ku tukato imaam buu kuu noqday nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh laqad laqiita ya zaydun khayra kaiira waa ku soo gebagabeeyey haddana wuxuu yidhi zaydow khayr aad u tiro badan baad la kulantay walleh xadiinaa noo sheeg xadiian marka sheeko noo sheeg yaa zayd maa samicta waxaad ka maqashay maa samicta waxaad ka maqashay min rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisa u dhagayso oo macnuhu waa maxay xusayn ibni sabira waa taabici waa yaryahay aabbihii iyo waxaa isku da ah isku ayni ah zayd ibnu arqam marka wiilka walaalkay dhalow idhagaysa wey kaan adeerka u adeerow idhagaysa wey macnuhu wuxuu yidhi wallaahi laqad kabirat sinni ilaahay baan ku dhaartee da'daydu way weynaatay wa qadima cahdi horayna waa u batay cumrigaygu waa weynaaday macnihi horay baan u batay taana waxay keenaysaa wanasiitu inaan halmaamo bacd aladii kuntu acyi wax badan oo aan ahaa mid weeleeya wax badan oon xifdiyey oo nebiga aan ka xifdiyey waa hilmaamay uma qaala markaa wuxuu yidhi aci min rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam wax badanoo nebiga ka xifdiyena waa hilmaamay fama xadaثtukum faaqbiluu wma laa falaa tukalifuunih waxaan idiin sheego fama xadatukum waxaan idiin sheego faaqbiluu qaabila iga qaada waa waxaan xifdiyo nebiga ka soo xifdiya iga qaada marka kaa haddaad iga qaadaan wamaa laa laakiin waxaanan intaa ahayn falaa tukallifuuniihi aniga haygu kalifina hayga doondoonina macnihi uma qaala dabadeed hadduu intaa ararta ah la yimid hordhaca ah qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam yowman maalin maalmaha ka mida ah, ayuu nebigu istaagay fiina dhexdeenna saxaabadii khaiiban isagoo noo khudbaynaya bimain yudcaa khumma biyo meel biyo keli aha meel eh, balli ahaydoo loo oran jiray khum la oran jiray hadiira khum baa la oran jiray bayna makkata walmadiina waxay u dhexaysaa maka iyo madiina meeshaas iyadoo u dhaxaysa annagoo marayno socoto oo safar ah ayuu nebigu istaagay kadibna waa nala hadlay hadalkiisii waxaa ka mid ahaa faxamid allaha waana calayhi ilaahay buu u mahad celiyo waa ammaanay alleh wa wawacada wadakar waa waaniyey oo waana xusuusiyey alleh uma qaala dabadeed nebigu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed ayuha nnaas hoydadow fainamaa ana bashar anigu waxaan ahay bini aadan ina aadan baan ahay aadan caruurtiisan ka mid ahay yuushaku waxaa soo degdegaysa an yatiyanii rasuula rabbii inuu ii yimaado rasuulkay rabbigii oo waayo waa malakulmowt weeyaan ina ilahay baa soo dire ajashu markay timaaddo waa loo diraa ilaahay baa soo diray marka rasuulku waa kii la soo dirayo ilaahay xaggii laga soo diray inuu ilaahay ku ii soo diray ii yimaadaa dhici karaysa yuushaku waxaa soo degdegaya an yatiyani inuu ii yimaado rasuula rabbi oo faajiiba marka aan ajiibo inan malkumood cid diidi karaysaa ma leh malkumood inuu ii yimaado oo markaasi aan ajiibo yaa dhici karaysa wainii taarikun fiikum anigu dhexdiinna waxaan ooga tegayaa aqalaynii laba shay wey anigu dhexdiinna waxaan ooga tegayaa laba shay baan ooga tegayaa hmm. dhegaysta marka labadaa shay ee nebiga nooga tegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh maxay yihiin waa laba culus weeyaan waa laba nebigu calayhi salaatu wasalaam shanigooda u weyneeyey laba inaynu mar walba xaggooda aadna ay tahay oo waayo labadaa shay waxa weeyaan awaluhumaa kitaab allah ilaahay kitaabkiisa weeyaan riwaayaddii kale maxay odhanaysay kitaab allaahi wa sunnatii laakiin riwaayaddan iyadu shay kale ku dartay oo waxa weeyaan awaluhumaa midood kitaabullaahi weeyaan fiihi lhuda kitaabka ilaahay hanuun oo dhan baa gudihiisa ahaaday wnuur nuur oo dhan baa gudihiisa ahaaday qofka nuur doonaya kitaabka ilahay hau laabto qofka hanuun doonaya kitaabka ilahay hagu laabto fakhuduu bikitaab illah kitaabka ilaahay qaata wastamsikuuhu qabsada wastamsikuu qabsada bihi kitaabka alle qabsada faxaha nebigu waa dhiiri geliyey calى kitaab illah kitaabka ilaahay buu dhiiri geliyey waragaba fiihi dadkuu ku booriyey uma qaala dabadeed wuxuu yidhi waahla beyti waxaan idiin dardaarmayaa ahla beyti uakirukum allah ilaahay baan idinku xusuusinaya fii ahli beyti uakirukum allah fii ahli beyti ilaahay baan idinku xusuusinayaa reerkaan ka dhashayna oo wa'aya waa intii sadaqada ay xaaraamta ka ahayd kuwaasaa loola jeedaa faqaala lahu xusaynun baa wuxuu ku yidhi waman ahlu beytihi ya zayd ahlu beytka nebiga wa'aya zaydow noo sheeg bal alaysa nisaa'uhu min ahli beyti haweenkiisuso ka mid ma aha ahlu qaala wuxuu yidhi nisaauhu zayd ibni arqam nisaauhu haweenka nebigu min ahli beytihi bay ka mid yihiin haweenka nebigu ahli beytkiisay ka mid yihiin marka hadalka isaga wuxuu ka hor imanayaa shiicadii maxaa yeele shiicadu xasan iyo xusein iyo labadoodii waalid mooye cid kale ma doonayaan haweenka nebigo dhan waa lacnadayaan marka ahalkii nebiga ay lacnadayaan ahalkii nebiga haweenkii nebiga uu ka bal waxaa ugu sii daran tii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhabteeda ku dhintay waa khadiijo ahayd caaisho ahayd tuu nebigu calayhi salaatu wasalaam boggeedii ku dhintay iyadoo laabtee nebigu calayhi salatu wasalaam madaxiisa u saaran yahay buu dhintay madaxa nebiga calayhi salatu wasalaam laabta caaishu saarna halkaasuu ku dhintay nebina ma dhinto ilaa ilaahay meeshuu jecel yahay buu ku dilaa siduu abubakar oranaya nebiga alayh salat slaam ka maqlay halkii un lagu dugay nebiga alayh salat slam meeshii uu jiifiye gurigiisii un lagu dugay salawaatu اllah wasalaamu calayh taasayba ugu sii daran yihiinba inay caayaan marka inaysan jacaylka awlaadda nebiga ka ahayn meeshaasaad ka ogaanaysaa hmm, sax ma aha warkaa shiicadu ay nebiga aan jecelnahay ahelkiisa aanu jecelnahay sax ma aha waa been wey oo waxa kuugu daliil ah xasan iyo xuseen weligood iyagoo sheegaya miyaad maqashay xasan weligoodba xuseenun bay sheegaan sababta ma garanaysaan marka xuseen ay u sheegaan hadday run sheegayaan jacaylka may isku mid ka dhigaan xuseen un abi cabdillaah alxuseyn ibni cali bni abi aalib un sheegayaan isagaa unbaa taagan mar walbaba awlaadda isaga uu dhalay bay leeyihiin awlaadaasaanu haysannaa xataa kulligood ma wada aha sababta maxay tahay shiicadu ay intaa u dabagelayso shiicadu aslan waa farisiyiintii waa eraan waddanka loo yaqaan waa farisiyiintii waa qolooyinkii dabka caabudi jiray soo maah majuusti ha xusein waxay u jecel yihiin oo xasan ay u necab yihiin oynan uba jeclaynba xusein ibni caliy bni abi aalib haweenkii uu guursaday baa waxaa ka mid ahayd gabar eraaniyad ahayd oo farisiyad ahayd awlaaddeediiiyo iyadaba waa jecel yihiin marka e, qowmiyad bay ka tahay mooye aalubeyt nebiga kama danaysi hoosaa ku jira bahasha hmm, danaysi hoosaa ku jira maaha dhab haddii hoos loo daadego wax badanoo adan ogeyn baa meesha ku jira macnihi hadday run sheegayaan xasan baa ka weynoo walaalkii ama xasan jeclaadaan oo hadday run sheegayaan caliy bna abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa isagaa leh asxaabta nebiga waxaa ugu fadli badan abubakar yaa ku xigaa la yidhi wuxuu yidhi cumar wiilkiisaana weydiinaya maxamed ibna cali ayaa weydiinayey oo la dhashay xasan iyo xuseen laakiin aan ku hooyo ahayn marka hadday run sheegayaan may taa raacaan wغayri alik marka faqaala lahu xusein ba wuxuu yidhi wman ahlu beyti ya zayd alaysa nisaauhu haweenkiisu miyaynan ahayn nebigu min ahli beytihi sow ma aha qaala wuxuu yidhi nacam nisaauhu min ahli beytihi weeyaan walakin ahlu beytihida waxaa loola jeedaa man qof allaaliyo qofkii xurima sadaqata sadaqadii laga xaaraam yeelay bacdahu ay bacda nabiyi sal allah alay wslam qaala wuxuu yidhi waman hum wa ayo qofka sadaqada laga xaaraam yeelay qaala wuxuu yidhi hum aalu caliyin kow dheh wa aalu caqiilin bni abi aalib laba dheh wa aalu jacfar bni abi aalib iyo wa cabaas bni cabdilmualib kuwaasaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi kullu haaulaai xurima sadaqa kuwaasoo dhan sadaqadii ma laga xaaraam yeelay qaala wuxuu yidhi nacam rawaahu muslimuun intaa keliya maahee eh, imaamu shaafici qoladii uu ku abtirsanayeyna iyagana waa la mid wey rawaahu muslim oo nebigaa sheegay salawat ullahi waslamu aleh way noo iman doontaaba wfii riwaayatin waxaa ku soo arooray alaa wainii taarikun fiikum haqalayni baan idinkaga tegayaa axaduhumaa kitaab allahi weeyaan wa huwa xablullah ilaahay xariggiisa weeyaan man itabacahu qofka xariggaa qabsada ee raaca cala alhudaa hanuun dushiis kaana cala alhudaa hanuun dushiisu ahaanaya waman tarakahu qofka ka taga kitaabka ilaahayna kaana calaa dalaalatin buu ahaanaya wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma can abi bakrin sidiiqa radi allahu tacaala canhu mawquufan hadal abubakr sidiiq ku eg weeyaan oo uuna nebiga ka warinin calayhi annahu qaala abubakr wuxuu yidhi urqubu muxamadan u dhowra nebiyullaahi muxamed oo u ilaaliya oo u karaameeya oo u xifdiya fii ahli beytihi sala allahu alayh waali wasalam rawahu albukhaariy wmacna rqubuuhu waxaa loola jeedaa ay raacuuhu ilaaliya waxtarimuuhu ixtiraama waakrimuuhu karaameeya wallahu aclam buu yidhi sheekh wallah subxana wa tacaala